gawaarida waaweyn iyo kuwa yaryar basiiba kuwa yaryar dhibka haysta waxaa kamid ah gawaarida yaryareeba kasoo bixi jirta muqdisho hal saac ama toddobada aroornimo saa utaqaana ay imaan jireen lix saac ama ugu yaraan lix saac ibar ayaa dhibka haysta wuxuu kamid yahay in kow iyo toban saac ama laba iyo toban saac soo galaan iyagoo aan hal shilin xitaa aanan u harin darwaliinta ay iska uynayaan umadii gawaarida saarnayd dad xanuunsan baa ku jira xanuun baa ku jirta waayelaa ku jira taana waxaa sababay jidkii oo daarada kusoo badatay oo taaka taaka u taala isbaarada walaale waxaa dhiganaya ciidamada ayaa dhiganaya meeshaay u badan taana daafeed iyo inta u dhexeysa afgeeyo waay marka ugu yar tahay waa afartameeyo aan ka yarayn shilin soomaali haddii aan kugu sheego waa boqol kun oo shilin soomaali oo u dhiganta shan dollar oo u s maraykanka gawaarida dhowr jeer ayaan ka hadalnay dhibkaas in laga daayo muddo hadda laga jooga bil iyo bar ama laba bil marba xoogoo yar laga helay